ku xiran ama la xiriirta ayuu baabkan ayuu muxuu aha kitaabkan uu kitaab yahay weyaan aalaaqu alaaqa waa furiinka iyo axkaamu mufaaraqati zawjati haweenayda ka tegitaanka laga taga axkaamta la xiriirta ama ku xiran ayuu kitaabkan u kitaab yahay weyaan saddexaad ee ka mid ah maqsadka axkaam usra alfasl awal faslka koobaad aalaaqu furiinka wاlkhulcu khulaca iyo alcidatu cidada aalaaq furiinka waa la yaqaanaa khulacana waxaa weeyaan inay haweeneyda madaxeedii ku iibsato xoola furiinki in la fura ayay iibsanaysaa xool ay ku iibsani ama meherkeeda ha noqdo ama xoolo kale ha noqdeena waxbay ku iibsanaysaa ciddadana waxaa weya haweeneyd marka la furo ama laga dhinto inta muddo ah oo nin kale guursan karin taa ayaa iyadna cidda la yidhaha weyaan baabu alaaqi alxaa'idi haweeneyda xaydka qabta furiinka la fura iyo xukunka shareecada ay ka qabta ayuu baabkan u xadiidka kun iyo kontonaad can cabdilaahi bni cumar waxaa la weri radi allahu tacaala canhuma annahu cabdilaahi bni cumar saxaabiga jaliilka ahaa dallaqa wuxuu furay imra'atu haweenaydiis ayuu furay wa hiya iyadan xaayadun xayd ay qabto ala cahdi rasul rsulka alle waqtigiisuu furay sala allahu caleyh waali wasalam fasa'ala waxaa weydiiyey cumaru ibnulkhaaabi ahaa sayd cumar radia allahu taala anu arda ayaa wuxuu weydiiyey rasuula rasuulka all iyuu weydiiy sal slm can dalika arrinka isaga cabdulaahi bin cumar haweenaydiis waxayd qabtay iyuu nabi allow furay arrintaa xukunkeeda muxuu noqonayaa saynata xaaladu fa qaala rasulla rsulka yidhi sala allahu alay mur farhu isaga cabdulahi bin cumar waxaad fartaa muxuu ahaa gabadhii mur waxaad hu isaga falyuraajichaha gabadhi ha soo ceshado oo soo noqsada ayuu muxuu ahaa nabigeenna kula taliyey calayhi salaatu wasalaam uma intaa kadibna lyumsika ha haysto gabadha xataa tahura ilaa ay ka daahir noqoto uma intaa kadibna taxiida ay ka xaysho uma intaa kadib taura ay ka daahir noqoto uma intaa kadib insha haduu doono iyadoo aahir ah amsaka wuu iska haysanaya bacdu intaa kadib wainsha haduu doono allaqa wuu furaya qabla an yamusa intuusan taabanin ka hore ayuu furaya weyaan fa tilka ta ahna alciddatu waa ciddada iyo haabdhaqameedka allatii taasoo amara uu faray allahu alla weyne an tuallaqa in loo furo laha iyada annisaa haweenka sayid cumar radi allahu tacala anu arda ayaa nabiga wuxuu weydiiyey cabdulaahi bin cumar oo wiilkiisa ahaa gabar uu qabay ayuu furay iyadoo xayd qabta nabiga marka wuxuu weydiiyey arrinta iyada xukunkeesuu noqonaya nabigan wuxuu yihi sala allahu aleyh ali waslem waxaad fartaa cabdulaahi bin cumar inuu haweenayd soo noqsado kadibna ilaa ay ka daahir noqoto uu suga kadibna markay daahir noqoto ay xayd uu kaga dhac mar kadibna xaydka ay ka baxdo oo daahir ay noqoto markay ahaaro iyo mxuu ahaa uu ku hubsado kadibna haduu raba ha furo haduu rabana ha iska haysto siduu raba ha yeela saas ayadana waa ciddada iyo habka habdhaqanka loo furo dumarka weeyaan ood ilaahay faray subxaanahu wa tacaala saasuu nabigeena cadayna calayhi salaatu wasalaam marka haweenka iyada oo daahira in la furo weliba daahirkaasna waa inaan lagu taabanin oo qofka muxuu ah isagoo haweenka haweenta u galmooday oo daahir inuu furo sax maahan sida saxda waxaa weeyaan haweenayda in la furo iyadoo aahir ah oona loo galmoonin saas weyaan wa fii riwaayatin jamhuurta marka waay qabaan jamhuurta waxay qabaan inuu qofka ku noqdo haweenta oy ka furmin amarka isaga ma amar lilwujuub miya mise waa amar listixbaab ma sunna in ninka uu muxuuah furniinkaas ka noqdo ma sunna mise waa waajib jamhuurta inay sunnata oo haweeneyda haddii la iyadoo xeyd qabta in lagu noqdo oo furiinka asaga la buriyo sunno inay tahay qabaan jamhuur ahlicilmi laakiin riwaayad imaam maalik iyo riwaayad imaam axmed iyo daawuud aahiri raximahum ullah ayna waxay qabaan inay wujuub tahay waajib tahay in saa sameeyo marka laakiin jamhuurtu waxay qabaan inay sunno tahay laa shaka ma'muur oo ka yimid nabigeena calayhi salatu slam maadaama uu yahay in lagu dhaqmay asaxa culamada sayid u sheegeene wa fii riwaayati limuslim riwaayad imaam muslim u sugnaatay fa kaana wuxuu ahaaday ibnu cumara sayid cumar wiilkiisa ibn cumar ah wuxuu ahaa idaa su-ila haddii la weydiiye can rajulin haddii wax laga weydiiye oo yualliqu fura imraatu haweenaydiisa wahiya xaaidan iyadoo xayl qabtay yaquul wuxuu dhihi jiray amaa anta adiga allaqtahaa haddii aad ku furtay waaxidatan hal aad ku furtay aw itnatayni ama laba aad ku furtay nin yahu saailka waxay weydiina ina rasuula rasuulka alleh amarahu wuxuu faray qofka saa sameeyey oo aniga iyo ragga ila midka ahaa weeyaane an yarjicaha inuu soo cishto oo soo celiyo weyaan uma intaa kadibna yumhilahaa uu suga ood u kaadiyo xataa taxiida ilaa ay ka xaysho xaydatan ukhraa xayd kale ay kaga xaysho weyaan uma intaa kadib yumhilahaa uu muxuu ahaa suka u kaadiyo xataa tahura ilaa ay ka daahir noqoto uma intaa kadib yualliqaha uu furo qabla an yamasa intuusan taamanin ka hore wa ama taa haddii aad waxaa weyaan hal ama laba aad ku furtay ayadoo xeyd qabto o wa amaa anta adiga allaqta haddii aad furtay alaatan saddex jeer ood saddex muxuu ahaa jeer furtay ama saddex aad ku furtay faqad casayta waad ku caasisay rabbaka rabbiga waad ku caasisay fii maa wuxuu ku faray bihi isaga min alaaqi mar'atika haweenaydaada iyadoo daahir iyadoo aahir ah, inaad furta ood hal i laba ku furta labada waa lagu faray iyadoo aahir inaad furta oodan taabanin iyo hal i laba inaad ku furta ka ayaa lagu faray labadii shan oad ku caasisay o marka isyaan baad ku dhacday isyaan baad ku dhacday wa minka haweentaadana baynuuna kubra way kaa tagtayoo oh, haween aad hadda muxuu aha qabto ama aad soo ceshan karta ma ahan weyaan xataa tankaxa zawjan hayra halkaas ayay kaa martay saas ayuu muxuu u fatwooday radia allahu tacala an arda baabun axkaamu alaaqi furiinka axkaamtiisa iyo walaaqi halaa iyo furiinka saddexda haweenayda lagu furo xukunkiisuu baabiy furiinka waaba caadi la gelay laakiin furiinka ishkaalka yeela waxaa weeyaan nin baa majlis u fadhiyaa wuxuu yidhi anti aaliq anti aaliq anti aaliq buu naag haweenkiis ka mid ah. a oo hal fadhiyu ku yidhi anta aaliqan aaliqanta saasuu ku yidhi amaba oo saddex jeer ba saa u marta amaba wuxuu yidhi anti aaliqun alaaa saddex muxuu ahaa baad ku furanta saasuu yidhi tusaalahaan iyo wixii la un macno ah taqriiban arrinta iyada xukunkeeda muxuu noqonaya axaadiis waa noo iman doonta insha allahu tacaala laakiin jamhuuri ahli اlcilmi alaima alarbaca afarta imaam oo matbuuciinta ah waxay qabaan in qofka hadduu saddex jeer yihado anti aaliq anti aaliq anti aaliq fii majlis uu ku yihahdo amaba uu hal mar yihahdo muxuu saddex baan kugu fur haweeneyd yihahdo inay saddexdee meeshaa ku tagtay jamhuurta saasay qabaan abianif xanafiyada iyo muxuu ahay eh, maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada saasay qabaan laakiin waxaa la yaab ah in annaga hataa halkaan la fatwoodo in haddii ay saa u dhacdo xagee loo cuskaday marka afarta madhabood wax cilmi ay keeni waayeen iyo ay soo muxuu ahaa inteen ka keenin arinta ayada insha allahu tacala way noo iman doontaa xadiidkan ayaa noo cadayn doona <clears throat> can ibn cabaas waxa le radia allahu tacala canhuma qala wuxu cbdillahi bn cabaas kaana wuxuu ada alaaqu alaaqa calaa cahdi rasuulillahi rasuulka alle waqhtigiisa sal alla ly abi bakrin bakr xilligiisii iyo sanatayn laba sana oo min khilaafati cumara sayd cumar khilaafadiis ka mid ahayd alaaqu halaai saddexda furinkiisa waaxidatan mid buu ahaa xilliga nabigeena calayhi salaatu wasalaam haddii ninka uu saddex jeer fura saddex uu ku dhawaaq isdaba taalo ama hal majlis uu ku furo ama uu habab jimleeyo waxay u dhici jirtay wakhtiga nabiga alayhi slat slam wakhtiga abubakar muxuu ahaa oo dhanna halbay udhici jirtay laba sana oo o idan macnahaas maxay tahay alaaqa haddii marba ad hal mar uu yahay iyo hal majlis uu yahay tusaale ahaan saddexda ayada waxay dhici jirtay hal ama jimlada ha noqoto wakhtiga nabiga wakhtiga abubakar iyo xilli xiliyadii eh, sayid cumar ka mid ah, sida labada sana horreysay faqaala cumaru cumar ayaa wuxuu yidhi radia allahu tacala anu arda ibn khaaab ina annaasa dadka qad istacjaluu waxay degdegsadeen fii amrin arin qad kaanat ay ahayd lahum ayaga fiihi amarkaa gudihiisa anaatun dhimrin amaba tartiibsasho iyo in la yaryarayo falow amdaynaahu haddii aan ku socodsiino oon ku fulina calayhim dushooda la kaana xasan wa fa amdaahu calayhim kadibna waa ku socodsiiyey maxay tahay xilligaas hore dadka waxyaan jireen nin saddex israaciya waa yaraan jirtay alalaaqu marataani fa imsaakum aw tasriihan biixsaan saasaa lagu camal fali jiraysay xilligii nabigeenna calayi sla slam xilliga abu iyo intii hore cumar kadibna wuxuu arkay dadkiio baa ciyaarayaan saddex baan kugu furay hal baa xisaabsantahay waa furanta waad furanta waa furanta hal buu xisaabsan yahay baabkaasoo la fududaysay oo xuduudda allah subxaana wa tacaala iyo aalaaqu marataani fa imsaanku macruf tasriih lagu ciyaaray ayuu arkay kadibna wuxuu ragga dadkaan haddii aan ganax ku dhufano oon saddexdii ay sheegeenba aan u qabanno sooma fiicnaateen maadaama ay xuduuddii in badan ay taraareen sheekada waxay noqotay waa nacam wuu ku dhuftay marka sayid eh, cumar ibn khaaab radia allahu tacala anhu ardaa xadiidkan marka waa xadiidka marka aimada ay dhan la aadeen baxi dheer oo dhirir badan oo dhirir badan ayaa runtii ku sugan arrintan eh, culimadan aad bay ugu hadlaan masaladan marka almufta huna halkan waxaa la fatwoodaa in waxaa weeyaan ay hal u dhaca arintayda xagee loo cuskanaya waxaa loo cuskanayaa xadiidkan laftarkiisa maadaama waqtiga nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu saa ahaa oo saa nabigu ku dhintay lana nasakhin abubakar waqtigiisana uu ahaa oo saa ku dhintay cumar qeyb ka mid ahna saas muxuu ahaa radia taala anu uu saa muxuu aha ahaa kadibna sayid cumar ijtihaad iyo ra'yi xaggiisa ka ahaaday uu saa ku yeelay radia allahu tacala anu ardaa oo laakiin ficilka nabigeena iyo dhaqanka nabigeena iyo xataa dhaqanka abubakar iyo mxua ah cumar qeyb ka mid a ah, uu ahaa furiinkana dhib badan iyo mashaakil badan iyo dhibaatooyin badan uu keena waliba hadda xilligan lagu sugan yaha waad arkaysaan xaqiiqatan reerka hadii ay kala tagaan karkateerada qaar iyo kuwaan kaatuunada sameeya ayaa waxay la imaadaan mararka qaar ay keenaan labada waalid markay kala tagaan oo isdeeyaan dhexdooda waxaa weeyaan waxay meel saray socdaan oo dabaq sare ay socdaan dabaqiia dhexda ka dilaacaya marka dabaqi a dhexda ka dilaacaya ilmihii marka iyaga ay udhexeeyaan haddii ay aabbihi xaggii aadaanna waxay ka dhacayaan meeshii duleeshiyo bartamahayd haddii ay dhanka hooyada aadana saasay ka dhacayaan marka haawiye waa xaqiiqatan inta badan hada waxaad la yaabaysaan gabdho fasaadsan waxaad la yaabaysaan wiilal fasaadsan waxaa lala yaabaya wax badan oo dhib ah qaar dee aan lama qabtaan ahoo ruuxan yaa dhalay aad soomaad arkin ama suuqa socda ama social mediaha dhex taagan soomaad arkin intooda badan waxaa weyaan cawaaisha iyo reeraha kala burburay ayaa u badan inta badan inta badan nacam kuwa dee reero ay wada joogaan oo iska dhibaysan way jiraan shaki ma lahan laakiin asal ahaan labadan qofon ismaqlayn canugii amar ama aabbahay amaru siinaya hooyadan amaray siini hooyadii waxay ku xumaynaysaa aabbihii aabbihiina wuxuu ku xumaynaya hooyadii markii la kala taga marka qofka waxaa weeyaan in reerkiisa uu ku dhegnaado oo haweenayda ninkeeda ay ku dhegnaato badbaado waxay u tahay in badan ilmahaas inay badbaadaan lidaalika faamilada ilahay fadliga subxaana watacaala markii ilma isu dhalaan inta badan furiinka waa oo fiirsada inta badan waa lagu qofki dee wax fahmi isagoo iska dhibaysan buu ninka iska adkaysani haweeneyd iyadoo dhibaysan ba iska adkaysani inta ilmaha ayaa loo danaynaya marka marka dhankaa laga eego shaydaankan waxyaabad ugu farax badany waxaa ka mid ah xitaa mararka qaar shirkiga inuu kaga farax badnaado laga yaabaa faamil islaami burburay marka sidaa awgeed in ayadoo jawaarinta la eega iyo asalka hore la eega iyo adilada raggan ay soo daliishadeen alimaam ibnqayim caleyh raxmatullah iyo rag badan markay ka hadlayaan waad la yaabaysaa wax alle waxay soo daliishadeen dhan daaqadda laga wada tuuraya kan tuur kan kala tuur kan kala tuur kan kala tuur ilaa lix wajaa lagu radinaya lix waj ad la lagu radinaya markaad aragto waxad leed khalaas waa waa isdhiibaysaa gacmaha inaad u taagta unbay noqonaysaa weliba aadna eegto macaalaadka arrinta ka oo maanta haddii aaaa tira badan strskdhib badan saddex baad ku furantay ninka inuu yihahda aad bay ugu fudud xilliga hadda la joog markaas oohin ilim waxaa ka imaanaysa mararka qaar aslada amaad indhaha dhiig ka keena ninkii oohinta rafaadka dee xaalad adag reerkiisii aad kusoo tacabay ad ku rafaadeed nin kale iska wadani meel uu marahaba yeelatan aan la haynin markaasuu oyni wuu rafani mararka qaar inuu been sheegaa laga yaaba ood naagtii been ugu noqdo intaad marka been iyo bale ugu noqon lahaa bal xadiidkaad iqiila loo raadiyey oo marka saddexdii halba u dhacaysaadii asalka nabiga waqtiga nabiga ahayd iyo sayd abubakar ahayd sayd cumarna ganaax uu yeelay iyo raggaana dardaridooda waxay samaynayeen raggii saxaabadii markay in badanoo ka ay tageen raggan dambe ciyaarta ay sameynayeen lagu joojinayey iyo ganaaxaas maadaama ay ahayd marka annagana bal aan u dabcino saas ayada ah, inay asal noqoto inay muxuu aha raajic noqoto iyo wax loo fatwooda arrintaa weyaan lakiin waxaad ogaataan afarta a'ima waxay qabaan madhabkan dambe cumar uu qaatay ay ku tageen weyaan raximahullah raxmatan waasica laakiin annaga hadda waxaa la fatwoonaya halkaan aan joogna in saddex haddii qofka lagu furo haweeneyda saddex saddexda ku furan tahay loo xisaabina ama uu yihahdo analiq saddex jeer u yihahdo saddex jeer baad ku furanta meeshaan in hal loo xisaabina ayadoo laga duulaa muxuu ah xadiidkaas hadda aan dul taagana weyaan xadiid kun iyo laba iyo kontonaad can <coughs> caaishata waxaa laga wariyey radia allahu tacala an ardaha ana rifaacata alquradi rifaaca ninka lalihi jiro reer bani qurayda ahaa ragga yahuudda ahayaa meesha la edbiyey oo dhibka badnaa raggi ka haray oo islaami ilmihii ka mid aha wayaane ana rifaacata alquradi alaqa wuxuu furay imraatu haweeneydiis ayuu furay fabata wuu gooyey uu dhammeeyey oo saddexdii ayaa meesha ku baxday waxaa laga yaabaa inuu saddex jeer furay waad furan tahay ciddada dhammaatay markalaad mar saddexaad khalaas fatazawajaha waxaa guursaday bacdahu gadaashii cabdiraxmaan bn zubayr cabdiraxmaan bn zubayr ayaa guursaday weyaan fa jaaءat الnabiya gabadhii waxaa weeyaan wuu qabay qabi jiray rifaaca kadibna uu kaga dambeeyey cabdiraxmaan bn zubayr ayaa fa jaaءat الnabiya nabiga u timid sal l slm faqaalat waxay tihi yaa rasul rasuulka ahleyo inaha iyada iyada iskala jeeda yani gabadhaan kaanat waxay ahayd cinda rifaacata rifaaca ay la nooleed oo xaaskiisi ahayd faallaqaha wuu furay aakhira alaai taliiqaatin saddex furinkii u dambeeyey ayuu furay waabacadii soo ma jeedaan jeer intuu furay ciddadii dhammaatay mar labaad tii u dambeeyu muxuu madax kaga dhuftay ukuntii yaa jabtay wayaan war ukun jabtay miyaa la kabi karaa war ma lahan allah fatazawajaha bacdahu gadaashii waxaa guursaday cabdiraxmaan ibn zubayr ayaa guursaday wa inahu isaga wallaahi baan ku dhaartay maa macahu isaga agtiisa ma ahanin yaa rasul rasuulka allow ilaa milu haadihi اlhudba maradan yar mara yar intaysaa uqaaday xijaabkeedi intaysaa uqaaday hudbada taqriiban hudbada waa meeshaan oo kale meeshaan weyaan meeshaan ay mxuu ay ka hagaagsaneen marada ay ka hagaagsaneen hudbadan iyo darafkan yar oo saa u tarash iyo waxaad tirahdaanba ya faraqan ama tarash waxaa tiradaanba wax saas mooyin wax kaloo meesha u ku hay lama arka maradan kale weeyaan dumarkana dee haddii baabkaa laga waayo ragga u waayo waxaa weeyaan baciid ninka inuu meesha ka cararaba ninka meesha ka cararo weya baabkaas iyaga isuma keenay ya isuma imaanaya nihaaiyan nacam ilaa dee mid mid yar oo sabri waa la arkaa oo hal in lagu arko waa laga yaa halko in lagu arko waa laakiin asal ahaan haddii baabkaas uu xirmo dumar adi kala guurteen cibaadada masaajid soo gal safka hore fariisa meel kale udhaaqi nacam wainahu isaga wallahi baan ku dhaartay maa isaga maciise maan ya rasuul lahi ilaa milu hadihi lhudba faraqan ama raaracan oo kale waxaan ahayn meesha kuma haya weyaan lihudbati lihudbatin faraq iyo raarac yar amaba akhadata ay ka soo qaadatay min jilbaabiha xijaabkeeda qayb ka ah ay soo qaadayo saas ay u ishaaraysaa saas u raaricini subxaana allah qaala wuxuu yidhi wa abu bakrin sayid abubakrna jaalisun wuxuu fadhiyaa cinda nabiy nabig agtiisa ayuu fadhiya sal slm agtiisuu fadhiya marka markaan sheegi wa bnu saciidin ibn caas khaalid ibnu saciid ibn lcaas in la yidhahdana wuxuu fadhiyaa jaalisun wuxuu fadhiyaa bibaabi lxujrati qolka ay nabiga aad ku jiro alai slam albaabkiisa ayuu fadhiyaa liyudana lahu in loo idmo nabiga usoo gala ayuu asna sugaya tookadiis suganaya fa afiqa wuxuu gudagalay khaalidun khaalid inuu mxuu ahaa yunaadiu dhawaaqa yaa abaa bakrin abaa bakrow isagii banaanka u jooga bogta lagu haya yaa abaa bakrin abaa bakrow alaa tasjiru haadihi tan maad canaanadid camaa tajaru bi waxay la dhawaaqaysa oy kor u qaadaysa cinda rasul rasulka sal slam haweenaydan eh, mxuu ahaa xishoodkii meel dhigatay kole saasoo kala jeeda oo nabiga agtiisa waxaan ku sheegaysa maad meel saartid aniga banaankaaba liigu celinaya oo eh, weli liima ogolaan inaan soo gala allahu akbar nacam alaa tasjiru maad canaanatid haadihi tanayta ood ama tajar waxay kor ula qaadaysa la dhawaaqaysa bihi isaga cinda rasul rasulka sal l slm wamaa yaziidu rasul rasuulka kama kuma kordhiyo amaba kama wamaa yaziidu kama ziyaadiyo oo kuma kordhiyo cala tabasumi inuu muusoodo oo nabiga dhoola cadeeyo intaas waxaa dheer waa la yaaban qosla mana ku xaraaqa dhoolahu cadeeya nabigeena calayhi salatu slam wax lala yaabo uma qaala wuxuu yidhi lacallaki waxaa laga yaaba ood mudan tahay turiidiina inaad doonaysid an tarjici inaad laabata ilaa rifaacata rifaaca inaad u laabata ninkii hore alquradi reer quraydaha yahuud u ahaa muslimay inaad u laabata doonaysa inaad laga yaaba markaasaa nabiga jawaaba kama sugin markaasuu yidhi laa maya xataa taduuqii ilaa aad ka dhadhamiso cusaylatahu malabyarowgiisa wayaduuqa u dhadhamiyo cusaylataki malabyarowgaada ilaa uu ka dhadhamiyo waxaa weeyaan baabkaas waxaa weya waxay ayad qur-aanka ahayd zawja ayrahu tankixadaas marka waxaa weeyaan nikaaxi iyo galmadiiba tabcan waa labadiba mxu isla socdaan xadiidkaana sii caddayna weyaan xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki marka halkaasay arrinta ka dhacday weyaan marka xadiidkaas waxaad caddaynaya marka gabadhaas in saddex jeer la furay weyaan marka koobaad aakhir alaata liiqaat halkaasay gaartay kadibna maa aktarahum hadda beryahan waxaa aada u taagan ma sabraya haweenk haweenkiina ma sabrayso waa la isfuraya dumarka qaarna de halkaanayba qabanayaan rag isfur haddii kale ma baxaysid naftaa qabani markaasuu le waa ku furay ilaa man ukriha qalb mudmainun biliimaan ma soo gelayaa kaas qofkii muxuu ah halkaa lagu dhego oo nafta laguba ceejiyaba ila rag dumarka midyaha waa gabdhaha xataa karatay waxbaa yaqaanaan qaarkood dhab halkaasa mxu ah ninka halkaasaa la qabtay ifur dumarkana silaaxood i hubkooda sidiisaba wax ku gumaadaan wax kaga adkaadaan waa ifur tabar kale oo muxuu ahaa weyn aad ma jirto markii ninka ay u yara begi weyda usha ay ku garaacays waa ifur maya ifur markii dambe waaa laga ya halka lagu dhegdheg kab kuliyatiga la qabta ninka haddii lagu dhego m markaad isfujin waay amaba in la marjiibo ka baqa uu yihahda muxuaha waad furanta ilaa man okriya ma soo gelaya ma jawaab fadal lakin <laughs> ah, ah, ninka masalada kale ka hadla waxa wey ninka hadii uu haddii halka inta la qabto la yihahdo fur oo lagu dhega muxuu ahaa ilaa man ukriha qal mudmaynun biliimaan ma noqonaya ya fadal ma furmays oo ma iska dabagedi yaa sheekh moos kor uqad waa ah, la qasbay fadal xaggan waxba ma furmaysa ah? xadd alikraah yaa u bahan in <coughs> lisdhacadid xadd alikraah intuu joogaa masalada dib ha looga noqdo naam ayib alcumuum marka waxaan kala jeedaa qofka inuu muxuu ahay dadaalo waa uusan furiinka sidiisaba abqad اlxalaali ilى اllahi aalaaq waa xadiidkaas ma saxiix mise waa daciif soo daciif maaha maadaama muxuu ahaa baabkaas laakiin markii laga hadla waxyaabaha ka ratima ka ratima furiinka kolleyba khibrad dheeraad leedihiin waxyaabaha ka ratima dhib kama yara weliba raggo waxay idiin sheegi haweenayd in layska qabaaroon ya <laughs> maasha allah marka dhibka hadda ragga haysta haddii aadan xaaska iskaga adkaysato oo mar lagu dakray iyo mar guriga laguu diiday iyo mar muxuu ahay lagu dhagax tuuro iyo mar lagu hadal xumeeye iyo mar gogosha laguu diiday iyo wax haddaa iskaga adkaysato ayaa kuu roon boqol jeer haddiiba naagta ayba zina ku dhacayn dumar waxaan loo qabi karin inu ayada bale ku dhacdo bas nina looma qabi karo duu ku dhaca iyo gaalnimo alkufru wazina labadaas dee baab ma jira mogta baabka wuu xirmay laakiin intaa wixii ka soo hara qofka inuu dulqaato waa maxaa yeelay kharash haddii aad ka cararaysay intii waa sii kordhaya haweentu aad furtay boqol kun abiilkeeda ahaan jiray maalinta aad furta oo ilmihiin ayadaa gacanta ku haysa mogta laba boqol ay noqonaya kun ama saddex boqol oo kun way biiri waa kordhi shaki ma laha waa macruuf maxaa yeelay boqolaal shee lagugu dul qaadanaya ama aad dhihi jirto se wax u jiraan wax ma weydiin karto sheegajooji haddii kale waa la aadaya childrenk qolyihi oo muxuu ahaa xanaanada ilmaha la aadi markaasaa dhowr boqoloo kun dush lagaa saari reerkaaga ilmahaagi ma soo arki kartid waxaa laga yaaba in iska guursato oo ilmahaagi muxuu ahaa kadibna la dhagax tuuro soc marka wax badan baa jira waxaad yeelaysaan nimyaha la adkaysta runtii wax badan baa jira dumarkan ayagana waa saas oo kale ayagana waa la mid bilcas nacam dumarkii ragga laisku haya arintaas iyada ah ha laga taliyo in laisku hayo an ra'yigaas koleyba meel loo dhaafan way a a taas iyada qaadigaa loo tegi <laughs> qaadigaa loo tegi fatwa fatwo caama lagama bixin karta iyada masal masaaishaas maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay wax weyn ahayn kuleedqabadkaa kala duwan marka ninka asagoo kuleetiga la qabtay iyo haweentaa kuleetiga la qabatay waa in diraaso lagu sameeyey oo loo geeyey qaadi aad u tago masaail waxaa jirta la fatwoon karin lama fatwoon karo masaaiishaas oo kale waa in xaalad xaalad loo darso waxaa laga yaabaa ninkaas inayn iskaga un caadi iskaga reebay oy wax weyn tabar weyn lahayn midna waxa laga yaba naf inay qabatayba kor loo hay in kor loo qaaday oo laga xoog badi oo muxuu ahaa naftib ay qabatay laga yaaba hadduu u gacan qaada dulmiga dheeraadka ah kolleyba waxaa jirta duruq iyo jidad furiinka ka sokeeya sooma jiraan furiinka waa meesha u dambaysa dabcan annaga hadda sidii christanka oo kale ma nihin oo furiinka waa sharci wayatafaraqa yuqni illah kulli min sacati wa laakiin fasaadka hadda taagan adduunkan iyo jira intaanan la gaarin furiinkaas in xuluulka la raadiyo waa lidalika rabbigan subxana wa tacala waad aragteen wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcahuu xakama min ahliha miakama ah, min ahlihi waxakama min ahliha haddii laga baqay inay khilaafka uu sii xoogaysto oo dhibka u dhaca nin akhyaar ahoo wanaagsan oo xikmad badan oo reerkeediia la keenaya sidoo kale cagsigii asagan reerkiisi marka ah, alle bal wax un hagaajiya in yuriida yuwafiq illahu baynahuma marka masaajidkii markas islaamiga aha shuyuukhdii dadka akhyaarta ahaa dumarka fiicnaa kuwaas hawshi a ka howlgeli marka dee albaab walba soo xirma oo meeshii dil iyo dhibaato iyo rafaad u yimaado waa baab kale taas laakiin xaalad walba gooniyahaana loo istaargalinaya ha kolley bun aniga waxaan qabaa kala tagga dhibkiisa ma yara midna dee suuragalba maaha qof nin raggo xaaskiisa dila acuudu billahi kaas waa mogta waa junuun waa qof majnuun waa xadiidkan soo marayn yaa ah. marka yacni waa wa wa xilibi khaasatan xilligan la joogo nin rag ahoo dumar u gacan qaada ka isaga waxaa weyaan gabdhaha in la siiy aha in laga ceshado waa gabdhaha ma soconaysta ayada inkastoo dee ragga qaar waxay leeyihin nabaro badan baa nagu yeelaba oo dumarkii oo gacan qaada iyagale imtixaanka taagan rag loo gacan qaadaa jira sheekh oo soo dacwood weligeed ma maqasheen way jiraan marka ma sheegnaa hebel hebel banaana way jiraan xaqiiqatan rag loo gacan qaadaa jira oo muxuu aha iska un xaalamastor iskaga nool oona soomaali ah ya sheekh waa bini aadan ha laakiin asal ahaan iyagaa loo gacan qaadi jiray naam ayib oo la dulmin jiray ayib baab lciddati ciddada ayuu baabkan u baabiyay xadiid kun iyo saddex an abi slmt waa laga wari bdiraman wayani qal wuxuu yih abi slm jaءa rajulin baa u yimid ibn cabaasin buu yimid radi allahu taala an arda wa abu hurayrata radi allahu taala an arda jaalisun uu fadhiyo cindahu agtiisa ibn cabaas iyo abu hureyra isla fadhiyo ayuu nin u yimid faqaala wuxuu yidhi aftinii ii fatwo ibna cabaasow oo fatwo iga sii fii imra'atin haweeney waladad dhashay bacda zawaajiha aw bacda zawjiha ninkeedii markuu ninkeeda mootan yahay ayay dhashay gabadhii ma guursan kartaa oo cidadeeda ma dhamaatay faqaala ibnu cabaasin wuxuu yidhi aakhiru ljalayn ay calayha an tactada biaakhiri ajalayn labada ajal oo ciddada tan u dambaysa ugu dheer inay ku ciddo tirsato maxaa yeelay wulaatu laxmaali an yadacna xamlahunna soo maha haweenka marka uurkala ciddadooda waa inay uurki ma garat wlmualaqaatu tarabasna bianfusihina alaa quru ti wladiina twafawna minkum yadanu aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashra soo maaha marka ciddada haddii aad soo horeeya dhalmada gabadhi tusaalaha ninka wuxuu ka dhintay iyada oo waxaa weeyaan laba bilood joogta toddoba bilood oo u dhiman ciddadii waa afar bilood iyo toban tay ku tirsanaysaa ibnu cabaas wuxuu leeyahay todobada bilood ku tirsanaysaa amaba gabadhii dhalmada waaa kaga dhiman dhalmada waxaa kaga dhiman konton maalmood ama afartan maalmood bil i bar ama laba bilood waaa kaga dhiman marka waxaa weya ciddadiina afar bilood iyo iyo afar bilood iyo tobankaasay ku tirsanaysaa halkaasuu isaga ku taagay meel alle meesha ugu dhirarka badan ha lagu dhufto ninka la yihahdo abdullahi bin cabaas radia allahu markuu sidaa yidhi qultu waxaan dhahu abi salm bin cabdiraxmaan wuxuu dhihi qultu waxaan ana aniga ilaahay wuxuu yiri yidhi wa waulaatu lamaali ajaluhunna an yadacna xallahun gabdhaha uurka u ajashooda iyo ciddadooda waa inay muxuu ahay uurkii dhalaan ama dejiyaan weyaan oo gabadhii cunigu ay dhashay ilahay saasuu dhah u abu hurayra xag ka soo taala anu arda abu hurayrat wuxuu yidhi taala anu ana aniga maca bni akhii walaalkay wiilkiisa ayaan la jira oo warka u yidhi salm bin cabdiraxmaan abu salm bin cabdiraxmaan oo waxa weeyaan ilaahay maadaama uu yidhi oo ulaati laxmaali ajalahuna an yadcana xamlahuna ayaan la jira weyaan nacam oo afartanka maalmood ciddada inay ugu baxayso fa arsala wuu marka ibnu cabaasin ghulaamahu wiilkiisii amaba addoonkiisi ayuu diray kurayban kurayb ahaa ummi salamata ummu salama ayuu diray yasaluhaa isagoo weydiina arrinka asaga ah wuxuu yahay ummahaat lmuminiin waxay jireen markii laisqabto saxaabada isqabtaan ayagaa loo noqon jiray khaasatan ciddada iyo aydka iyo nifaaska iyo usliga iyo masaaishaas guryaha ka dhacaysa cishrada ku saabsan iyo badan ka mid ayagaa ah loo noqon jiray iyo umuurtan oo usrada kusaabsan iyo qowska <coughs> faqaalat waxay tihi qutila waxaa la dilay zawju subaycata alaslamiya subayca gabadh lihi jiray oo ree bani ayaa la dilay wa hiya xubla urla ayaa la dilay fa wadacat canugii ayay dhashay bacda mowtihi gadaashii dhimashadii gadaasheed biarbaciina leylatan afartan habeen markii ay joogtay kadib ayay dhashay weyaan oo ninkii afartan uu sii mutan yahay fa khuibat waa soo doonay markiiba marka fa ankaxahaa rasul rasuulka alla ayaa u guuriyey wa kaana wuxuu ahda abusanaabil ninka abusanaabil la yidhahdana fii man khaabah dadka doona ayuu ka idan warkii waaba dhammaadayba arrintii marka ay abu hurayre iyo abu sala bin cbdiraxmaan ay qabeen waxaaba ayiday ficilka uu nabigeena sameeyey sala allahu aleh iyo guurka aad u guuriyey gabadhaas xadiid kun iyo afar iyo kontonaad can maswar ibn khram waxaa la wariyey radia allahu tacala arda ana subaycat alaslamiya nufisat waa nifaas ayaa mxuuaha way dhashay weyaan waa lasiiyey ama way dhashay iska dhah bacda zawjiha ninkeeda markuu dhintay kadib bilayaalin habeena waa afartanka habeen oon soo marna weyaan faja nabi nabigafajaat nabiy nabi u timid sal slam fastadanatu way ka fasax qaadatay an tankixa inay guursato faadina laha nabigan uu idmay sala allahu caleh waali idan haddii laba cidda ay meesha timaado naag uur ah oo laga dhintay ciddada maxay noqonaysaa ya inay dhasho wulaatu lamaali ajaluhuna yadana xamlahuna ama dhalitaankaas todoba beri kadib ha dhasho amaba sagaal bilood ha dhasho kadib ayaday u taallaa marka marba haddii ay laga dhinto haweenayda ay uur tahay waa inay cunuga dhashay maxaa yeelay haddii haweeney la afar bilood iyo toban habeen kadib hala guursado uurna waa adduunku waa qasba sooma ya man kaana yumin bilah walyawm alaakhir falaa yasqi xarta hayrihi marka baabkaas baab sahlan maaha baab loo dhawaan karan maaha weyaan baabu khuruuji lmuctadati haweeneyda ciddada ku jirta bixitaan ay u baxda lixaajatiha danta ay leeda ay u baxda nahaaran maalinta inay danaheeda maalinta u baxda inay banaanta ayuu baabkan u oo haweenta marka ciddada ku jirta oo ninkeeda dhintay aqaan inay guriga joogto waxyaabahan udugi iyo isqurxinta iyo waxyaabahan ay isku badinin ama ay iska ilaaliso ayaa waxaa weeyaan ayaa asal ahana xadiidka kun iyo konton ishanaad an jaabir bn cabdillahi waxaa la wariyay radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi jaabir ulliqat waxaa la furay khaalatii habaryartay ayaa la furay fa araadat waxay doontay an tajudda inay soo jarato oy soo goosata oy mirihii ka soo qaadata nalaha geetimireedyihii ay lahayd timirteedii geetimireedka inay mxuu ahay mirihii ka jarata ayay doontay weyaan fazajaraha waxaa canaantay rajulu ninba wuxuu ka canaantay an takhruja inay baxdo wuxuu yidhi maya maadaama ciddi aad ku jirta ma bixi kartid waxbana sooma guran kartid dad moogta waxaa jira is-amro oo waxaa weyaan ayagoon xukunkii aad u aqoonin un garuunka dadka madax kaga dhufta fa atat inabiy nabiga u timi sal slam fa qaala wuxuu yidhi balaa inaadan bixi karin iska dhaaf waad bixi kartaa ood bixi kartaa oo danahada aadi kartaa weyaan fajudi soo goosa oo soo gura nalaki geetimireedyahada soo gura weyaan fa inaki adiga casaa waxaa laga yaaba an tasadaqii inaad sadaqaysatay xoolaha iyaga aw an tafcalii inaad ku fasha macruufan wanaag oo xataa adiga laftirkaad inaad biilata ayaaba macruufka ka mida weyaan nacam inaad dad kale min baabi awla baabun laysa takhiiru ninka inuu haweenkiisa khiyaargeliyo alaaqan furin maahan hadduu yidhahda haweenkiisi hadaad rabtaana waa idin furaya hadaad rabtaana waa idin qabaya hadaad yihahda macneeda ma inaad furay macneeda maa inaad furay weyaan nacam xadiidka kun iyo lix iyo kontonaad can caaishata waxaa lagu uri zawji nabiyi radia allahu tacala anu ardaaha wa sala allahu calaa muxamedin saabi ajmaciin qaalat waxay tihi khayaranaa wana doorrimaad geliyey rasuula rasulka sal slam fakhtarnaa allah alla weyne iyo wa rasuula rasuulkiisa ayaan dooranay falam yucadda lama tirin dalika khiyaargelinta iyada calayna dushanaga shayan waxba nagulama tirin yaa yaqaan ayadda qur-aanka eedo takhiirka sababta ay ku timid fadl may ayaddan sheeg aayadda takhiirka oo saxaabiyaadka ama xaasaska nabigeena alay sla slam lagu khiyaargeliyey ya nacam yaa ayuha nabi qul liaswaajika in kuntina waziinataha umatickuna wausirixkuna saraaxan jamiila wain kuntuna turiidina allah warasuula wadaar alaakhira marka ayad kala jirta ayadna casaa rabuhu in alaqa kuna an yubdilahu aswaajan khayra min kuna muslimaati minaati alcumuum ayadaas waraa ka sariixsan naam baaraka allah fiikum ayib saas weeyaan marka arinta ayadaahayd iyo khiyaargelinta ayadahayd la khiyaargeliyey oo ilaahay iyo rasuulkiisa doorteen sala allahu aley wasalam arrinta ayadahayd hal furiinaad noqda ama laba furiinaad noqda amaba ma ahan weyaan waxbana looma xisaabinin naam baabun man xarama qofkii xaaraam ka yeela imra'atahu haweenaydiisa aw daahara minha amaba yidhaahdo adiga waxaad igala too tahay hooyaday yidhaahdo ninka hadduu yidhaahdo ood hooyadiisoo kale qofta haweenayda inay eh, tahay kaga dhawaaq afka xukunkeeda muxuu noqonayaa ama u yidhaha xaaraan baad iga tahayba xadiid kun iyo toddoba iyo kontonaad ibn cabaas waxaa la wariyey radia allahu tacala canhuma qala wuxu yhi bin cabaas fi lxaraami taxriimitaanka iyo xaaraan yeelitaankan oo qofka uu yidhaahdo haweenka eh, xaaskiisa u yihahdo xaaraan baad iga tahay yukafiru kafaara ayuu la imaanayaa kafaara ayuu gudanaya wuxuu yidhi xaaskiisa wuxuu ku yidhi xaaraan baad iga tahay xukunka muxuu noqonayaa kafaara ayaa laga rabaa weyaan wa qaala wuxuu yidhi ninka la yihahda ibnu cabaas laqad kaana waxaa idiin sugnaada lakum adinka fii rasuufii rasuuli rasuulka alle uswatun dayaasho xasanatun ee wanaagsan yaa ayuha nebi lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtaqii mardaat aswaajik wallahu afuur raxiim marka takyiirka marka cafwan kafaarada maxay noqonaysaa kafaarada waxay noqonaysa kafaarat yamiin qofka hadduu dhaarta maxaa laga rabay laa yuaahidukum allahu biاllagwi walaakin yuaakhidukum bima caqadtum اlaymaan fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiina min awsati maa tucimuun ahlikum toban miskiin in la quudiyo aw kiswatum ama la hogiyo aw taxriru raqaba amaba qoor la xuray haye dalika kafaaratu aymaanikum ida xalatum qofka intaba aan awoodi karinna saddex maalmood iska soomaya kafaaradaas ayaa laga rabaa marka kafaarada ayaa laga raba annaga soomaalida sida badan kafaara wax gud qof kafaara waan dhaartay kafaaran gudanaada aad buu u yaryihi maaragtay inay diinta nagaga dhow waxad garanaysaa maanta laba iyo kafaaru wadaa kafaara wuxuu leeyahay waa dhaartayo kafaara soomanaha kafaara u soomanaha qof soomaali oo kafaara u soomanaya ark maanta laba kitaabka qur-aanka afarta baarla mari oo wallaahi wabilaahi watallaahi weliba dhabka ah iska sii wadanaya saafala intuu yihahdo buu iska sii wadanay dayn baa ku aruuri qofki sax maaha sax maaha nacam wa fii riwaayati riwaayad oo lilbukhaari usugnaatay qaala wuxuu yidhi idaa xarama imraatu haweenaydiis hadduu muxuu ah xaaraan adiga tahay yihahda laysa bishayin waxba ma ahan oo kafaaratan ba loo imaana weyaan yani kama furmayso welijeeda laysa bishayintan kama furmayso welijeeda wa fii riwaayati limuslimin qaala wuxuu yidhi idaa xarama arajulu ninka hadduu iska ka xaramay caleyhi dushiisa imraatu haweenaydiisa yukairha uu ka kafaaro gudana waa tii aan soo marnay baabalkhulci haweenka inay mxua isfurato oy madaxeeda iyo mxuu aha xeraga ay gadato ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun iyo sideed iyo kontonaad can ibni bin cabaas waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhuma qala bin cabaas jaaat waxaa imra'atu thaabit ibnu qays ibnu shamaas ninkaas saxaabiga gabadhiisa xaaskiisa ayaa timid cafwan gabar maan xaaskiisa weyaan jaaat waxaa timid imraatu thaabit eh, binti eh, thaabit ibnu qays haabit bin qays xaaskiisa ayaa u timid ila nabi nabigu timid sal slam faqaalat waxay tihi ya rasuul lahyo maa anqimu kuma naca oo kuma colaadiyo calaa haabitin ninka haabit la yidhaahdo fii diinin diin kuma colaadiyo diin xumo kuma ogi walaa khuluqin dabcina kuma ogi xumi oon ku colaadiyo ama aan ku naca ama aan ku mucaarada alkufra gaalnimo ayaa nacaya kufradan waxaa weeyaan inaan wanaagii noo dhexeeyey wanaaggii noo dhexeeyey kufraan alcashiir inaan ku kufriyo oo waxaa weeyaan ayaan nacaya macnaheeda waxaa weya ninki waa ka booday wadaadkii waa ka booday ma arki karto sabab kastaba dhacdo marka waxaa weeye in marka wanaaggii naga dhexeeyay aan burburiyo oo diintiisi iyo dabeicadiisi wanaagsaneed iyo wixii iyo ixsaankeedii samaynay aan ku gacansayro oon muxuu ahaa ayaa nacaya kufrigan gaalnimana dee mararka qaarna xataa waa dhici karta qofka haddii wa lagu erbi lagu erbiy inuu yihahda maca salaama ood iskaga guuraba suuragal wa diintan waa inkaga taga kuwale somadarki diintan aadba nagu cadaabaysa nafta nooga keenteen inkagaba tagnayba kuwa nocaas ku dhawaaqa ajir sheekh iyagoon is ogeyn maslaamada kaga baxayaan marka qofka in la cadaadiyo oo sabab looga noqdo ya oo wax badan xataa diinta iltizaamkeeda in lagu cadaadiyo sax maaha marka arrinkaasa nabiga ula sal l slam fa qaala rasul la sal l slm fatarudiina calayhi xadiiqatahu beertiisii beriga aad mahar kaaga dhigay ood ku siiyey ma u celinaysaa fa qaalat waxay ti nacam nabi alla waan u celinaya faraddat calayhi beertii u celisay wa amarahu nabigu wuxuu faro faaraqaha wuu faaruqay iskaga taga weyaan wa fii riwaayatin laakinii aniga akrahu lkufra kufri iyo gaalnimo ayaan ku nacaya fi lislaami islaamnimada dhediis beerta aqbal wa aliqaha taliiqatan hal alaqna gabadhaa ku fur saasay marka baaina ku noqonaysaa oy gabadhaa ku baxaysaa marka in gabadha ay isfurata haddii ninka ayla dhaqmi weyd oy ogaata xaaladda inay meel adag gaartay inay khuluc samayso oy tiraa meherkiiyaan kuu cafiyey amaba hantidan qaado ama wamaa ilaa daalika oy kadibna ay saas ku badbaado waxba dhibaata ma laha dadka iskama dulbixin wain yatafaraqa yuqni illah kullan min saacatihi nacam bayana boobsiinayn alla adkaysto casharada habeenadan waa sheekay u bateen baabun alixdaad isbasaasin amaba asay fi fii ciddati alwafaati ciddada qofka marka laga dhinto haweeneyda inay isbasaasiso ama ay asay saarato iyo baabkan u baabyo weyaan xadiidka kun iyo sagaal iyo kontonaad an zaynab binta abi salamata waxaa laga wariyey radia allahu tacala an ardaaha qaalat waxay tidhi lamaa jaa goortuu yimid nacyu abi sufyaan abu sufyaan geeri sheegiisii amaba geeridiisii markii ay timid warkii ka soo baxay min ashaam shaam uu ka yimid dacat waxay u yeehatay ummu xabiibata bint abi sufyaan zawji nabiy sal slm radi allahu tacala an ardaha waxay u yeehatay bisufratin haruud bay u yeehatay ruud alka ruudkoo la marsada ama zacfaraanka waliba catar ku jiro ay u yeeratay filyowmi maalinta athaali ee saddexaad ay u yeeratay oo abaheed lasoo sheegay maalintii warka aad soo gaaray ama u dhintay maalinteedii saddexaad ayay marka u yeeratay in loo keeno fa masaxat waxay ku masaxatay caaridayhaa labadeeda daanbay ku masaxatay iyo hareediin halkaasay marsatay iyo wa diraacayha iyo labada dhudhun ayay marsatay radia allahu tacala ardaaha wa qaalat waxay tihi innii aniga kuntu waxaan ahaa can hada arrinkan iyo hawshaan muxuu ah marsaday iyo isqurxintan aan isqurxiyey la haniyatan mid ka maaranta ayaan oo hadda dan aan kaleeyah lama arka ila nabi maxamed marro ka dhinta alai sla slam hadda weyne ugu baahantana ma jir nacam waa murugna way haysa abeed hadduu haddaa la dilay lowlaa anii aniga haddii aynan ay ahayn samictu mid ka maqashay annabiya nabigeena sal slm yqul isagoo leh laa yaxilu uma banaana limra'atin haweeney tu'minu rumaysa billaah alla weyne iwa alyowm alaakhiri maalinta aakhira an tuxidda inay isu basaasiso ama inay u asay saarato calaa mayitin qof dhintay fowqa alaatin saddex maalmood ka badan saddex maalmood ka badan inay isu basaasiso hadduuba nin ahayn looma ogolo weyaan istinaa waa kan ilaa calaa zawjin nin mooyane fa innahaa iyada tuxiddu way isbasaasinaysaa oy asay bay u saaranaysaa caleyhi dushiisa arbacata ashhurin afar bilood iyo casharan toban maalmood saasuu nabigeen cadi sal slm idan ninka hadii muxuu ahay naagta uu ka dhinto waaba ayad qur-aanka ahayd waaladiina twafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacashran xadiidkana waa kan nacam lidaalika marka waxay leedahay haddii marka aabbahay uu dhintay oo kadibna aan isbasaasiyo caasinimaan ku dhici anoo ka cararaya marka waaan areedyada iyo dhafoorada ayaan u marsaday haruudkaas cadarkala iyo gacmahan u marsaday anoo ka carara in aan noqdo qof ku dhacay cisyaankaas ilahay lagu cay subxaana wa tacaala xadiidka kun iyo lixdanaad can caaishata waxaa lagu zawji nabiy radia allahu tacala an ardaha sidiiq binti sidiiq an nabigu waxay ka waraysay sal slam qaala nabigan wuxuu laa yaxilu uma banaana limraatin haweeney tu'minu rumays billahi alla weyne walyowmi alaakhiri maalinta aakhira an tuxida inay isu basaasiso calaa meyitin meyt fowqa alaain ilaa calaa zawjiha ninkeeda mooyane alfaslu thaani fasalka labaad in la habaartamo ama lshabaar ama lalado ayuu baabkan ubaabi licaanka wuxuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu waajib ka dhigay in qofka xumaan aan lagu sheegin oo ninka uusan naagtiisa ama naag kaloo muslimad ah uusan zina ku sheegin sidoo kale haweenayda inay nin muslim ama ninkeeda ay zina ku sheegin qofka arrinkaas sameeyana waladiina yarmuuna almuxsanaat uma lam yatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda sideetan jeedan ayaa lala dhicay qofkii haddii afar markhaati ah oo weliba wixii aan ku hubnay oo isdul saarnay inay qolba ay ku wada jiraan imaamkaad ma socnay wixii aan ku hubnay weliba axkaamleyda markay ka warramayaan asxaab alaxkaam waxay leeyihiin eh, muxuu ahaa indhakuulka eh, kan ku jira muxuu ahaa oo lagu indhakuusha sidaas ugu jiray ilaa iyo arkar waaas <laughs> ari karta oo isla rafanayeen iyo meel bay ku wada jiraan iyo intaas in ka badan qofka uu sheegi kara maba la arka mogta lidaalika lama hayo fi taarikhi islaam awiil xad zina oo lagu fuliyey iqraar waa dhacday dad qirtay oo imaaday ur iyo noocaas waa nacam laakiin shuhada iyo markhati gacan laguma hayo marka intaas wuxuu adkaynayaa shubha in meesha laga saaro marka ninkii marka waxaa dhacday haweenaydiisa ayuu tuhumay haweenaydiisa ayaa waxaad ku tuhmay inaad nin ama wuu ku arkayba ciyaadan billaah markuu ku arkay waxaa laga rabaa afar markhaati ah hadduu keeni waayo laba dhaawaca haysato dhaawaca koobaad xaaskiisii muxuu ahaa la farsamaystay waa qodob qodobka labaad siddeetan jeedal dhabarka laga garaaca waa masaaib mogta ninkaas marka waxaa laga yaabaa inuu muxuu ahay stress u dhintaba kow ama hadduu imaan yari isdilaa laga yaababa kow iska sii soo ma ama wa kala baabi'i dadlaayo soo halis ma marka haweeneydan ayada waa lamid ayadana waa lamid marka waxaan kala jeedaa marka arrinta ayada haddii ay dhacdo oo hadda ninkii uu naagtiisii wax ku sheego markhaatina usan gacan ku hayn muxuu samaynaya dhegeysta marka waxaa la samaynaya xadiid kun iyo kow iyo lixdanaad can sahil bin sacdin saacidi waxaa laga wariyey radia allahu tacala an arda ana cuwaymiran camiiryarow alcajlaaniya ahaa jaa wuxuu u yimid ilaa caasim ibnu cadiy alansaari labadan labadino saxaabo ninka marka la yihahdo cuwaymir ayaa wuxuu u yimid caasim ibnu cadiy alansaari labadaba muxuu ahaa waa labanino muxuu ahaa saxaabada ka mid a ah. faqaala uh, wuxuu ku yidhi marka cuwaymir wuxuu ku yidhi ya caasim war caasimow ara'aytaniiw bal ka waran rajula nin oo wajada la kulmay oo helay macamraati haweenaydiisa maceeda rajula nin kow ciyaadan bilah ayaqtuluhu miyuu dili oo fayaqtuluunahu kadibnaasna way dilayaan oo ninki haddii aad kow kaga siisa adna waa lagu dili ila waxaad ku dishi lama ogsoone am kayf yafcalu ama muxuu sal waxaad ii weydiisaa aniga anaa igu dhacda arrintaas yaa caami caasimo caasimo rasuullah ii weydii almasaaila sali ii weydiiya caasimow can dalika rasuullah ii weydii fasala caasimun caasim wuxuu weydiiyey can dalika arrinka isaga rasuullahi buuso weydiiyey nabi alla wuxuu yidhi ninbaa xaaskiisii anaa ku arkay xaaskiisii aa nin ku arkay ninkii muu dilayaa isna ma la dili mise muxuu samayn o fakariha wuu nacay uu dhibsaday rasulla rasulka wuu nacay almasaa'ila su-aalahaas noocaas ayuu nabiga dhibsaday waxaabah weliba wuu ceebeeyey xataa kabura ilaa uu muxuu ahay ay ku weynaato ood asna aad u dhibsaday calaa caasim maa samic wuxuu ka maqla min rasul rasulka wuxuu ka maqlay nabiga hadalka uu yidhi asna ninka la adeejiyo adeeg aha uu dhibsaday aad waa ka dullacday baasha saa'iqa ka dullacday nacam falamaa rajaca caasimun caasim markuu laabtay ilaa ahlihi jaa waxaa yimid caymirun baa u yimid faqala wuxuu yidhi ya caasim caasimow maada qaala laka muxuu ku yidhi rasul rasulka muxuu kugu yidhi faqaala caasimna wuxuu yidhi lam ta'tiinii bikhayrin khayr imaadan keenin ficlan khayr maaha wax dhib badan waa aad u liidan qad kariha wuu nacay rasul rasulka almasalata su-aashii wuu nacay allatii taas su-aaltu aan weydiiye canha xaggeeda qaala cuymran wuxuu yidhi wallaahi baan ku artay laa antahi ma istaagayo ma joogsanayo xataa asaluhu canha anaaba soo weydiinay maxaaba dhexdu de meel istaagay ninki ninka waran baa ku taagan nin imtixaan baa ku taagan moogtu waxaa adoo waa xaqiiqatan waxaa soo kale ilaah laga mangala subxaana wa tacaala fa aqbala cuwaymirun cuwaymir ayaa marka soo qaabilay xataa ataa ilaa uu ka yimaada rasulla uu ka yimaad sal slam wasat annaas weli bartamiir dadki saanoo kale arayta bal iga waram rajula nin wajada la kulmay oo helay maca mraati haweenaydiisa rajula nin ayaqtulu miyuu dilaya way dilayaan ayagana ama aad dilaysaan fa taqtuluuna waad am tii hore waxay ahayd ayaqtuluhu miyuu dili fa markaas tii dambana lamid un fa yaqtuluuna fa taqtuluunahu nacam isku macno laakiin am sidee am am kayfa ama sideeba yafcalu uu samayn faqala wuxuu yihi qad anzla allahu fiika qad anzala alla wuxuu soo dejiyey fiika adiga iwa fii saaxibatika saaxibta wuxuu kusoo dejiyey qur-aan waa dabcan fadhab tag oo fati biha iyada keen u yeer fa qaala saalin wuxuu yidhi fatalaacana way ishabaareen way isnacladeen wa ana anigana maca naas dadka ayaan la jooga cinda rasul rasulka aan ula joogi falamaa faraqa markay ka baxeen oo ay joogaan qaala cuwaymirun wuxuu yidhi ama ay dhammeeyeen talaacunkii kadabat cafwan kadabtu waa been abuurtay calayha dusheeda yaa rasuula rasuulka allow in amsaktuha haddii amba tan sii haysto dhilada ah ama naagtan haddii aan sii haysto xumaanta samaysay waan ku been abuurtayba oo nin ku been abuurtay ayaa noqonaya fa allaqaha wuu furay alaaan saddex jeer ayuu ninkii haweeneyd furay qabla an yamurahu intuusan farin ka hore rasuula rasulka al sal slm haduu ku dhawaaq aduu ku dhawaaqay talaacunba haduu dhaca saasaa lagu kala tagay la furo ma baahno qaa ibn shahaabin wuxuu yii ruwaada xadiid ka a ah, fa kaanat waxay noqotay tilka arrinka asaga ah sunnat almutanaacinayn labada qofoo isnacalado ah sunnada iyo jidka ay maraan ayay noqoto ayad qur'anka ma xasuustaan suurat nuur ya nacam wاladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati billaahi inahu la min asaadiqiin qof kuwa dumarkooda ku tuuraan zina oo xumaan ku sheegaan markhaati naftooda aanan aan haysan maxay samaynayaan afar jeer bay ilaahay ku dhaaranayaan inahu la min asaadiqiin xumaanta gabadha aad ku tuuray ilaahay buu ku dhaaranayaa afar jeer inaad run sheeg waalkhaamisatu ana lacnat kaana min alkaadibiin tan shanaad wuxuu ku dhaaranayaa naclada alla dushiisa ha ahaato ka isaga ah oo dhaarana oo gabadha xumaanta ku sheegay hadduu beenaaleya intaas markuu ka dhawaaqa shan afar jeer uu ilaahay ku dhaartay inuu run sheega oy naagtan ila ku dhilnimo ku dhacday xumaan tan shanaadna weliba naclada alla dushiisa iska saaray ninka asaga ciyaadan bilah wayadra marka haddii ay aamusto oy diidda in ayadan ay u jawaabto idan khalaas xadkii ayadaa laga fulinaya wayadraw canha alcadaab cadaabka ayadana waxaa ka difaacaya oo ka hankoolini an tashhada arbaca shahaadaati billah inahu la min alkaadibiin afar jeer ba ilaahay ku dhaaranaysa subxaana wa tacala ay ku markaad kacaysa inuu beenaal ninkan yahy waalkhaamisatu ana qadaba allahi calayha alla caradiisa dusheeda inay ku ahaato ayada in kaana min asaadiqiin hadduu run badanaya intaasay ku dhammaanaysaa marka intaa markay dhacda kadib ayaa kadibna ay kala guurayaan canugan nasabkiisana waxaa ibna ummihi wa ayaduna dhalaya wayna dhalaysaa laakiin aabihiis halkaas adduun iyo aakhra kala tageen kala guureen isma hayaan wa fii riwaayati riwaayat oo lahumaa bukhaari muslim u sugnaatay qaala wuxuu isna calladeen wa ana anigana shaahidun aan jooga cinda rasul rasulka alagti ayaan jooga weeyaan nacam fa faaraqahaa wuu faaruqay wuu iskaga tagay fa kaanat waxay noqotay sunnatan sunna an yufaraqa in la kala geey labad isna caladay in la kala geeya sunna ay noqotay wa kaanat waxay gabadhi gabadhii xaamilan mid uur ayay ahayd weyaan oo canug ay colosku siday fa ankara wuu inkiray marka ninkii xamlaha uurkeeda aniga gabadha lujinni ijaan baa ka dhalay nacam ama nin muxuu ahaa koleybi kale ku tuuray wa qaala wuxuu yidhi ibnuha wa kaana wuxuu ahaaday ibnuha canugeedii yudcaa ilayha iyadaa lagu yeeri jiray marka canuga loo yeero haweenaydii magaceeda maxua loo raacan jiray uma jarat isunatu sunnadu waxay ku dareersatay fi lmiraati dhaxalka an yariaha inuu dhaxlo aw taria minhu isagana aggiisa ay ka dhahasho weyaan maa laha ilah wuxuu qadaray laakiin ninkii talaacunku ka dhexdooda maray abadan xadiid kun iyo laba iyo kontonaad can ibn cumar waxaa laga wari cbdullahi bn cumar ibn khaaab radi allahu tacala anuma ana rajulanba rama wuxuu ku tuuray imraatahu haweeneydiisa canug ayuu mxuu ah wuxuu ku tuuray zina fantafaa kadibna wuu iska baryeelay oo banaanku iska dhigay min waladihi canugeedii fii zamaani rasul rasuulka waqtigii sal slam fa amara wuu faray bihimaa iyagii rasuul rasuulka alleh inay lacantamaan fatalaacna way lacantameen waa is habaareen waa is mxuu ahay nacladeen kamaa qaala allahu tacala la soo yidhi aayadda hadda aan akhrinayna way aayaadkii uma qadaa kadibna wuxuu u xukumay bilwaladi canugi lilmarati haweeneydii wa faraqa bayna almutanacalayn labada isnacladay waa kala gey su-aasha imaanaysa waxaa weeyaan saxaabada dembi ma ka dheci jira saxaabiyad inay zinaysa suuragal ma noqona jawaabtu maxay tahay nacam nacam waa bini aadan waa bini aadan macsuum maaha laakiin maca dalika wa kula wacada allahu اlxusna dhammaan ilahay janna u ballan qaada doona saxaabiya kuwa inkaar ay ku oo la baxay maandoon akhyaartan ay u bixiyaan maandoona iyaga la baxeen caqligooda dhumay raadinayaan meelaha ay ka barbaarayaan culimadan waxay u baxeen khiyaartii naardoon ayaa waxaa weyaan waxay leeyihiin saxaabada in yar oo kooban ayaa saxaaba la dhihi karaa macsiyada ku dhacay iyo kuwaan fulaan iyo saxaabanimo kuma jiraan wasaabiquuna alwaluun min almuhaajiriin walansaar waladiina tabacuuhum radia allahu canhum waradu canhu waxay soo deliishanayaan khaalid bin waliid radia allahu taala anu arda iyo ninka isqabsada mataqaanaan kale saxaabiga kale ya waxaa weeyaan hal antum taariku lii asxaabi halkaasay ku dhegayaan waa qofka moogtahay sidiisaba qof muxuu ahaa walaysa yasixu fi ladhaani shayun ida xtaaja annahaaru ilaa daliilin hergal cad iyadoo la joogo oo duhur la joogo haddii qofku ku yidhaa maalinta maxaa u daliila inaan duhr joogno maaadayna hadduu ofku yihahdo qoraxda halkaasay taaganta maalin ma joogno maxaa dayla hadduu ofku yihahdo maxaad yeeli dharbaaxday waxaa dheheen abaalkiisa maaha indhahan lagu dhufta tala kala haba yaraatee doqonta waxaa li dhowr dhowr gruub wa dhowr gruub ayay doqonta sheegi jireen diifley diif baa ka socda waa doqon dareenley qofka labada hadasho waay ma laga hadli dareen baa ku taagan iyo daabley garuun baa iska cidda argta madaxay kaga dhufan marka waay dhihi jireenoo kale saddexna waa iskubbahbah saddex waa iskuba saddex waa iskuba wamaa ilaa dalika saddexda kale marka tan waa iga fakatay tukalaan rabay tan kale marka waxaa weeyaan tan u dambaysa waxay ahayd marka tan kale waxay ahayd goonma goyso goon la goy ma garata garuun mooyana garkaama reebto haddii dad xil xilkas ma ahan oo waxyaaba xillahoo noo dhexeey anaga nagala rabay inaad qofka fuliy lagama yaabo oo asaga baabka uma qoqornoba xilka la guday iyo arrintan la fuliyay ummaddana udhexaysayna cidda fulisay inay wax qabatayna haddii lisqabtana haddii lisqabtana garuun inaad madaxa ku dhufato mooyane inaad gar kaa qaata lagama yaabo mar kuwaas talo kale ma lahan xaqiiqatan hadduu ku yihahdo maalinta hergalaa la joogaa maxaa u daliil qoraxda halkay taaganta saadihi qoraad soo war qoraad iska day maa udaliil aduu ku yihah leed tala kale ma laha marka kala jeedaa kuwaas naardoonka waa noocaas qof naar waa waa qof diintan burburinteeda shaqo ka dhigtay tala kale wax lagu samayn kara oon arbaaxdi ahayn ma laha man lam tuadibhu lkutubu adabathu lkataa'ib wax dhihi jiri qofki ilahay uu ka baqi waayo waa in maxaakimta la geey in muxuu ah la xiro waa in suldaan muxuu ahaa loo raadiyo aqiiqatan talo kale malaha waxaad ku samayn karta malaha naam ayib xadiid kun iyo saddex iyo lixdanaad can saciid ibni jubayr waxaa laga wari qaal wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiye ibni cumar ayaan weydiiyey can ilmutalaacinayn labadii isnacladay oo licaanka samaysay faqaala wuxuu yidhi qaala nabi nabig wuxu yih sl slm ilmutanaacinayni labada isna calladay oo licaanka samaysay xasbu xisaabukumaa xisaabtiina waa wacdi nabiga cala sl slam xisaabukumaa xisaabtiina cala allahi baa ahaatay axadukumaa midkiin kaadibun been buu sheegi laa sabiila laka calayha haddii marba licaan u dhacay labadiin mid unbaa been sheegaya isqabitaan dambe iyo guur dambe iyo baabkiina waa kala dhammaaday jid dambe kuma lihid oolahaygi aan bii ninka dhawaaqa oolahaygi qaal wuuu yidhi laa maala lak wax maal lahood leeda haba yaraatee licamad u dhacay ma jiro weyaan in kunta haddii aad tahay sadaqta mid run sheegay calayha dushada oo inay zina ku dhacday runta ay tahay fa huwa isaga xoolahaas waxaa mxuu ay ku baxayaan oy kaaga dhinteen bimaa staxlalta min farjiha farjigeeda banaysiga aad banaysatay ay ku tageen xoolihii horosiisa maharkii howlihii wain kunta haddii aad kadabta calayha mid ku been abuurta haddii aad tahayna fadaaka kaas ayaa abcadu laka adig kusii fogeyn badan oo waxaa weeyaan xoolo la-aan iyo welib dembi aad iskusii darsanaysaa weyaan nacam xadiid kun iyo afar iyo lixdanaad can bni cabaasin waxaa laga wariyay radia allahu tacala canhuma ana hilaal ibnu umayata hilaal ibnu umaya qadafa wuxuu qadaf ku sameeyey cinda nabi nabiga agtiisa ayuu mxuu ah weliba joogay weliba kaas meel duur ma ahayn bishariik ibnu saxmaa wuxuu yidhi hebel oo in hebel shariik ibnu saxmaa ayuu ninkaas xaaskii ka sinaystu yidhi allahu mustacaan faqala nabi wuxuu yidhi sal l slm albayina aw xaddun fii dahrika albayina markhaati aw amaba xaddun xad ayaa fii dahrika ahaaday dhabarkaada ulbaa lala leci siddeetanka jihada amaba markhaati la imo faqala ya rasuul lah idaa ra'a hadduu arka axadunaa midkanag calaa maraati haweenaydiisa rajula nin yandaliqu miyuu tegi yaltabisu lbayina isagoo markhaati raadini fajacala nabi nabigu wuxuu gudagala sal slm albayina markhaati waa ilaa xadun xad baa fii dahrika dhabarkaada ahaade fa qaala hilaal wuxuu yidhi wallaahi waladii ali baan ku dhaartay bacaka kugu soo bixi bilxaqa xaq kugu soo bixi inii aniga la saadiqun wallaahi ilahay baan kugu dhaartay alli falayunzilana allah ilaahay wuu soo dejini wuu soo dejini doonaa maa yubriu wax muxuu ahay beriyeelo bannaan dhigo oo badbaadiye dahrii dhabarkayga meelxaddi hadda marka naftiisu badbaado u raadsanaya xaas iyo baabka laga soo guur ninkii reerkii beel dhabarkiisi jeeda ayaa marka nafta muxuu ahaa u keenaysa oo la rafaasanya markaasuu ilaahay intuu ku dhaartay ayaa wuxuu ilaahay baan ku dhaartaya ilaahay ayado qur oo dhabarkayga beryeelo wuu soo dejini waa raggii uu nabigeena ku sheegay calayi slat addoomaha alla waxaa ka mid a ah, man low aqsama cala allahi la abarahu dad ilaah hadduu ku dhaarto oo ilaahay saas wuu u yeela yihad ilah ad u yeeran intayda raggaasuu ka mid ahaa radia allahu taala anu ardaa fa qaala hilaalan wuxuu yidhi nacam fa nazla kadibna waxaa soo degay jibriil ayaa soo degay wa anzala calayhi dushiisana wuxuu kusoo dejiyey waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum fashahaadat axadihim arbacu shahaadat aayaadka yuu soo dejiyey xataa balaqa faqara wuu akhriyay xataa balaqa ilaa uu ka gaala in kaana min saadiqiin nacam fansarafa annabiy nabigu wuu gedoomay fa arsala ilayha iyada ayuu muxuu ah qof u diray fa jaa hilaalun hilaal ayaa yimid fa shahida shahaadooyinka iyo markhaatidii iyo dhaarta ayuu maray wanabiyu nabigan yaquul uu leeyahay ina allaha alla weyne yaclam wuxuu ogsoon yahay ana axadukumaa midkiin ana axadakumaa midkiin kaadibun inuu been sheegi oo beenal uu yahay fa hal minkumaa taa'ibin sidii oo kale ay mxuu ahaa markhaati kacday oy dhaaratay falama kaanat markay ahaatay cinda alkhaamisatii shanaad dhaartii shanaad markii ay joogtay oo qadobkii carada alle kusoo degaysay waqafuuha way joojiyeen wa qaaluu waxay dhaheen inahaa muujiba inahaa muujiba wartan waa tii iska ilaali qaal ibnu cabaasin cabdullahi bn cabaasin wuxuu yidhi oo raawiga xadiidka ahaa fatalaka'at way isyara qabatay kisto xogaho way yara isyara joojisay weyaan wanakasat weli way yara baqday intay mxuu isyara qabatay ay baqday weyaan ayib xataa daranaa ilaa aan ka malayn anaha iyada tarjicu inay ka laabanayso arrinta yada ay ka beri noqonayso uma qaalat waxay tihi laa afdaxu ma ceebaynaayo qawmi qoladii aan ka dhashay ma ceebaynaayo saa'ira alyowmi ayaamaha soo socda iyo zamanka soo socda oo in la yidhahdo tolkeyga la yidhaahdo gabadhii berigii dhilaysanaysay qolyahay ka dhalatay in la yidhaha ma dhacaysay abadan tolkiiya ceebka ilaalina iyadana macnaarta ba iska ilaalis waa halis naam laa afdaxu ma fadaxinay qowmi qoladayda saair alyowmi zabanka soo socda iyo ayaamaha soo socdoo dhan iyo jamiica alayaama soo socota iyo dahriga iyo zabankao dhan ma ceebaynay famadat way ku socotay dhaarta weeyaan fa qaala nabi wuxuu yidhi absiruuha gabadha hala soo eego iyo uurka ay siday fain jacat haddii ay la timaado oy dhasho bihii canuga ay uurka ku tahay akxala alcaynayni labada indhood mid kuulan xinribaha iyo indhaha aad ay u madow yihiin oo indhaha waliba qaybtaas eh, madow aad ay u kuulan yihiin haddii ay dhasho saabiqa alyatayni labada birina muxuu ahaa biryaha dambana aad ay u buuran yihiin haddii ay dhasho khadallaj assaaqayn labada lugoodna ay aad u adag yihiin oo lugihiisa ay bar yihiin in aad luga adadag canuga hadduu noqdo fa huwa canugaas lishariik ibnu saxmaa ninkaa shariik bin saxme ah oo lagu tuhunsanay ayaa dhalay weyaan fa bihi kadalika sidii aad tilmaamay ay mxuu ah gabadhi canug noocaas dhashay allahuma mustacaan fa qaala nabiga wuxuu yidhi lowlaa maa wixii tagay haddii aynan ahayn oo min kitaab illahi kitaabka ale in laysku dhaariyo saad laisku mariya haddii aynan ahayn oo kadib halkaas arrinta ay ku dhammaanaysa aynan ahayn la kaana waxaa ahaan lahay lii aniga io walaha iyada waxaa noo sugnaan lahay shanun arrin oo xadkii aan ka ofin lahay weyaan laakiin ilaahay baasaa faray sidii ayaan ku kala geeyey marka warkaas dhamaan weyaan naam alfasl اhaaliثu fasalka saddexaad alilaau qofka inuu iila sameey ama dhaar uu sameey ayuu baabkan u baabi weyaan waxaa laga dhaarana reerki xaaskiisu ka dhaaranaya reerkiiu dhaar samayna wuxuu leeyahay waan ka dhaartay xadiid kun iyo lix iyo shan iyo lixdanaad can umi salamata waxaa laga wariyey zawji nabiy radia allahu tacala ardaha ana nabiya nabigeena sal slam wuxuu dhaartay anlaa yadkhula inuusan gelin calaa bacdi ahlihi reerkiisa qeyb ka mid ah shahran hal bil inuusan u gelin ayuu nabiga ku dhaartay markaasuu bannaankiisa ilaahay iyo duurkiisa ka jooga weyaan falamaa madaa markii ay dhammaatay tiscatun wacishruuna yowman sagaal iyo labaatan maalmood hadaa calayhina uu ku kallahay ow raaxa ama uu caraabay weyaan ama galabtii u aad ama subaxdii u aaday faqiila waxaa loo yidhi ya nabiy allahiyow xalafta waxaad dhaaratay anlaa tadkhula inaadan gelin calayhina dushooda shahran bil inaadan u dhowaanin ood gurigkooda aadan gelin aad dhaaratay qaala wuxuu yidhi ina shahra bisha yakuunu wuxuu noqdaa tiscatan wa cishriina yowman sagaal iyo labaatan maalmooduu noqdaa sidii aad soddon u noqda labaatan iyo sagaalna waa ku dhammaadaa weyaan wa fii riwaayati albukhaari ala nabigu ka dhaartay min nisaai haweenkiisa shahran bil buu ka dhaartay xadiid kun iyo lix iyo lixdanaad cashirka udambe radia allahu tacala anuma kaana wuxuu ahaaday yaquulu mid yihahda fi lilaai dhaarta alladii kaasoo sama allahu alla weyne uu sheegay laa yaxilu uma banaana liaxadin qof bacda aljali zamankii iyo wakhtiga uu qabsaday kadib ilaa an yumsika inuu muxuu ahaa ku haysta bilmacruufi wanaag aw amaba yaczima uu go'aamiya aalaqa uu gooya oo dhammaashatiran aalaqa furiinka kamaa amara allahu alla si furay tacaala koraayay cabdullahi bn ah, cumar radia allahu tacala jiray ilaagay dhaarta waa siduu ilaahay magacaabay marka qofka wuxuu yidhi haween haweenaydiisu ku yidhi ilaahay baan ku dhaarnaa bil kuma dhowaanay bishii markay dhammaata oy kow tidhaahda laban baa u furan amaba ka badan ka yar waxay noqotaba waxaa u furan inuu haweenti si wanaaga iyo qadarin iyo sharaf iyo ixsaanfal iyo muxuuaha dhaqanka wanaagsan oo caashiruhuna macruuf inuu ku haysto iyo inuu muxuu ahaa furiinkii dhammaystiro laakiin wax u dhexeeya fatadra kalmucallaqa mid meelaha laga soo raariciyo haba yaraatay nina aan qabin laanaan ahayn in laga dhiga haweenkii oo la dayriyo oo la xumeeya oo la dhaqan xumeeya diinteenna ma qabta lamana ogola arrinta ayad ahna masaalixda dhan iyo maqaashidii guurka laga rabo dhanaa baxaysa guurka maqaashida laga rabo waxaa ka mid ninka inuu ku dhowrsado oo zine kaga dhowrsada haweenayd in ay kaga dhowrsato waa qodob qodobka labaad waxaa ka in awlaad meesha ka timaado qodobka saddexaad waxaa ka in litaskunuu ilayha iminaan iyo xasilooni iyo iyo bashbash in la galo ayaa ka mid ah, wixii oo dhanba meesha way ka baxeen marka naagta haddii ninka uu yidhahdo waan kaa dhaartay uma soo hoyda uma yimaado owlaadday haba sheegin xasilooni haba sheegin waa guri qiiqa miyaa la dhex marka baabka isaga ah waxaa in wanaag ama lagu dhaqa dumarka amaba waxaa weyaan wanaag lagu kala tago wuxuu dhexeeya waxaa weeyaan waa alidraar biاnisa ta ayadaana walaa tudaaruuhuna marka lama ogola mudaaraadkan lama ogola hada wallah aclam sal allah waslam ala abdi rasul mustafa